sida waqaa yaqiiqi oo kale waay waxi weelaa ama xifdi wejhey sadda waa jeestay labadeeda wej wejhayni lisada u ahaa wejhayni lisada laamtii maxaa loo xadfay litakfiif nuuntiina lilidaafa markaasaa la yidhi waxi weelaa wejhey sadda waa jeestay labadeeda wej laba wejay leedaho yasudu oo shaad ah iyo yasidu oo qiyaas ah, ah.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 gala ahanabatu nabaadkiiyaa dheeraado isku duumay shacru dintiyaa dheeraato isku duumay labadiisa wij labadiisa wej weele oo ah afayauhu oo shaadkiiya afayaihu oo qiyaaskiiya waxaad tidhahdaa afa waa facala mudaacaf laazim ah shaad dulwajayn ah yau shaad yaiu qiyaas shaadkana hormari liannahu lmaqsuudu hunaa inkastoo manaahurijaalku asagoo qiyaaska hormariyo laakiin badrudiinkaad arki doontaa wakhara saldu dhagaxiyaa soo dhacay weelaan labadiisa weji khara saldu dhagax sisib ah aa soo dhacay dhagax kaliya kan maahan khara rajuri aad dhigi kartaa oo faacilku dhagax kuma shardisana kan yakhiruuna liladqaani i ah.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 darmaankii aan jeenyaha kor u qaaday farasku waa iska cayaaraa waa iska nimcaysan yah markaasuu labada lugooda hore kor u qaaday labada lugooda hore jeenyuhuu kor u qaaday labada lugooda hore kor u qaaday waa iska cayaaraa waa bodbooda ah. shabba xisaanun darmaankii faras yar wey xisaanku faraska weyn maa waa faraska yar darmaankiiyaa jeenyaha kor u qaaday macnaa labada lugooda hore kor u qaaday wey shabba xisaanun yashubbu wayashibu waa facala mudaacaf laazim ah shaad dulwajayn ah yashubu shaad wayashibu qiyaas anna shayu shaygiyaa muuqday bimacnaa dahara anna shayu shaygiyaa muuqday yacunu wayacinu waa facala mudaacaf laazim ah shaad dulwajayna ah yacunu shaad wayacinu qiyaas faxat ilafcaa abeesadii afuuf tiri abeesadii afuuf tiriyo afkay ka sawdayday faxat ilafcaa abeesadiiya sawdayday fuuf ay afka ka tiri tafuxu waa sawdaynee wa tafixu waa sawdaynee waa facala mudaacaf laasima shaadulwajayna ah tafuxu shaad wa tasixu qiyaas washada waa shaadoobay shada rajulu ninkii waa shaadoobay jamaacadii oo dhan uu khilaafay shada yashudu waa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 yiqinoo deeqsina wa ahaa uu yidhi markuu arkay in biyihii sitaan uu yidhi waryaa aan ku bixiya boqol shilin isii boqolka shilin waagaas waxbay goydayna markaasuu yidhi maya maya biyahaygu hay siteen intaan wax bixila markaasuu yidhi yidhi may biyahaas ko raalli ku taha war heede go'e aan ku badbaadiye anaa boqol ku siinaye aan ku badbaadiye markaan bananka goyana boqolaan ku siina markaasuu yidhi waxaa la bixiy intaad leedahay biyahaygu haysiteen wax bixin intaad sheegaydo markaasuu yidhi anna wax ku siim adna isii maydid aan ku badbaadiye markaasuu yidhi ha saas ma tiraadida aniga wax bixinaan nabcayo <laughs> marka oo uga dareenaan isleeyahay heerkaas <laughs> hmm.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 damuhu dhiiggiisi iyo hadru noqday dhiiggiisii wax ka soo qaad ma leh yadullu hadru noqonaa dallan hudur noqosho yuqaalu daalika saas la hadara idaa hadara markuu hadur noqdo oo dhiiggiisa aan waxba laga soo qaadayn wakhabalfarasu faraskii ayaa degdegey faraskiyaa degdegey yakubu waa degdega khaban degdegid wa khadaban degdegid wkhabiiban degdegid yuqaalu daalika saasaa la ydhaha mashaa idaa mashaa markuu socdo mashan mashigaasoo duunal israaci orodka ka sokay orod maahan socod caadiyana maahan waa meel dhexe orodki waa ka yariye waa ka yariye wuxuu yidhi wanabtu marka ficilkan oo akhaba laba faacil minkaa rabtaad sii kartaa faraska waa sii kartaa nabaadkana waa sii kartaa khaba nabtu nabaadkiiyaa dheeraaday wey yuqaalu daalika idaa daala nabaadka macnaha si degdegu u baxa ah,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 wacasati naaqatu hashiyaa kali daaqday tacusu waa kali daaqe casan kali daaqid wacasiisan kali daaqeed yuqaalu daalika saasa laa racad idaa racad markay daaqday waxdaa keligeed xaalay tahay meel cidlaa markay keligeed daaqdo waqasad keligeeday daaqee taqusu keligeed daaqe kadaalika sidoo kale wey casaday la midta halkaas wuxuu uga gudbay siddeed iyo labaatankii shaadka khaaliska ahaa shaadkii dulwajaynka ayuu gelaa ama darbu nuuca nuuca aani oo labeeya faamaaniyata cashara ficlan weeye isagu intii uu sheegay jamaaludiinu sheega wa hiya sideed iyo tobankii sadda cani shay shaygiyuu ka jeestay yasudu waa ka jeesana wayasidu waa ka jeesana yuqaaldu marka fiiri shaadku hormarina liannahu lmaqsuudu huna ah, shaadku hormarina fiiri sadda cani shayi shaygiyuu ka jeestay yasudu shaad wayasidu qiyaas yuqaalu daalika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 kalin noqdo wa shaxa rajulu ninkiya baqiil noqda yashuxu baqiilu noqona wa yasixu baqiilu noqona shaxan baqiil noqosho yuqaalu daalika saasa l baqiila idaa baqiila markuu baqiilo washadati daaru daartiya fogaatay tashudu waa fogaane wa tashidu waa fogaane shuduudan fogaasho yuqaalu daalika saasaa la yidhaha bacudad idaa bacudad markay fogaato wa nasa alkhubzu muufihii ama kimistii ayaa qalalay wa laxmu hilibkiyaa qalalay labadu faa'il waa u noqon karaan yanusu waa qalana waa qalala wa yanisu waa qalana nasan qalalid yuqaalu daalika sidaasaa leedaha yabisa ilaa idaa yabisa marka uu qalalo qoyaankiisu tago waxadha nahaaru maalinkiyaa kululaaday yaa xuru waa kululaana wa yaxiru waa kululaanana xaran kulay yuqaalu daalika sidaasaa leedaha xamiyad ida xamyad markay kululaato shamsu qoraxdiisu allah subxaana wa taala alam sal allah wslam baaraka